بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى النوع الموفي خمسين معرفة الأسماء والكنى نوعي يعني gaarsiinay konton wuxuu nooع u yahay macrifaة الأسmاء والkuna asmaada oo la garta iyo kunyada hore waxaan u usheegnay soomaalida kunya wax layihahdo hadda xataa luga soomaali looma hayo liannahu laysa min caadatihim undur hadda waxaa weyaan eh, laqabka oo kale naanays baa la yihahda magac waa magac laiskuma khilaafsano laakin kunya oo maa sudira biabin aw ummin ah eh, luqa ahaan anaga waxba uma ninkii caruurtiisi loogu yeeray wiilki waxaa dhihi karaa in heblow waa sax weeyaan laakin aabihii in in eh, wuxuu aabbo u yahay hadaad tirahdo macnaha taas tacriif ma ah marka ulajeedada waxa weeyaan macrifatu lasmaa walkunaa dadkii kunyada lagu yaqiinay in isimkooda la raadiyo kii kunyada lagu yaki isim lagu yaqiinayna kunyadiisa la raadiyo ulajeedada intaas waay hadihi nuqda alula nuqda athaniya ma aha alistiicaab likuli man rawa alxadiid ina isimkiisa kunyadiisa daliilada kutub rijaal oo dhan in lasoo naqliyay noqonay mujaladaat oo laga yaabo inay gaaraysa cishriinaad laysa yucqal laakin waxa weeyaan atanbiih calaa bacdiha qiyaasan cala albaqiya intaa kali baa loo jeeda midda saddexaad mushkila kama jirto haddii raawiga magaciisa caan uu ku yahay kunyadiisa laysku khilaafo ama la aqaani wey macno dhib ma weyn ma keenayso liannahu aslan yaati fi lxadiidi bismihi نqdada koobaad wاlcaksu ayضا kadalika ida اshtahara raawi bikunyatihi walaa واktulifa fi ismihi mushkila ma laha lakin ishkaaliyada waxa weeyaan an ystahira bkuli waaxidi minhuma wayaأti taarata bsmihi wa taarata bikunyatihi waqad yakun lahu aktar min kunya hada aladi yuxayir ahl اlxadiid marka sidaas buu musanifku ujeeda marka mujarad alasmaa weyaan hadda wax weyn oo laga sharxaa ma jirto waa un namudaj lowlaa anaha fi lkitaab lati jaawaznaaha ayada iyo abwaabta ka dambeysa o dhan saas wa ayb kutub اlasmaai wاlkuna kahiirat minhaa waxaa kamida kitaabu caliy bn اlmadini wa kitaabu الnasaa-i wa kitaabu اlxaakim اlkabiir abi axmed alxaafid saddex kitaabuu ka sheegay wa ashharuhaa wa huwa almuctamadu fi hada albaab kitaabu alxaakim alkabiir xaakim inaysaburi saaxib mustadrak ma aha haddaad aragta xaakim alkabiir saaxib alkunaa weya bimathaabati shaykin lahu mid yahay marka kitaabkan waa soo maktuuطa igu dambeysay waa madbuuc baan umalaynaya waa kitaab huwa almarjic fi hada albaab laa yuzaadu caleyh ayb midda kale waxaad ogaataa maa min axadi alafa fi taraajim ilaa wadakara liraawi maa qadira calayhi an yadkura lahu ismahu wasma abiihi wa jaddihi wa nisbatahu wa baladahu wa kunyatahu intaas waxaa waye asaasiyaadka waxay kamid tahay ninka loo tarjuma walidalika hada alkitaab hada albaab tajidu fi kuli kitub الrijaal hadda haddaa tagtid alxaafid ibn xajar fi taqrib wahu aqal kutub ydkur laka sfr kamil yatakawan min ismihi araawi abihi wajadihi wakunyatihi wabaladihi wa taarikhi wafaatihi intaas oo dhan waxa weeyaan asaasiyaadka bidaayat taraajim markaa kadib waxaa la aaday shuyuukuhu watalaamiidatuhu uma bacda dalika darajatuhu ayib keli a waxaa weyaan qof hadaa u tarjumaysid kunyada inay ugu danbaysaa la rabaa marka ka axmed ibn cali ibn fulan kada abu kada albasri wa akhiran da insiwaahu saxiba labadooda hadday isimkii calamkii kunyada ay kulmaan aladi jarat caleyhi alcaada in kunyada inay dambeyso marka wuxuu le walibni cabdilbari fi anwaacin minhu wuxuu leeyahay qeyb iyada kamid eh ah kutubun latiifa raa'iqa kutub latiifa macnaha kutub oo yaryar oo xajmigeeda ay weyneyn hadda raaiqa wanaagsan oo xasana fi baabiha wاlmuraadu bihadihi tarjama waxa weeyaan bayaanu asmaai dhawi lkuna kuwa kunyada iskale asmaada ooda la cadey bmacnaa an الraawi mashhuur bsmihi fanabxaثu lahu can kunya kunyada carabta way jeceshahay calىa cagsina naxnu waxa weyaan qala an yuujad insaan walaysa lahu kunya waxaa lagu leeya markeed ku barnayana ma kunyatuka yaa lagu leeyahay walidalika xataa hada qadiim caaisha binti sidiiq nabigay weydiistay waxay tiri kunyaan u baahanahay iyadoon ilma aanan dhalin caadatan waxa weyaan kunyada waxay ka timaada caruurtaada weliba alakbaru minhuma ayaa badanaa laysku sameya ila fi xaalad mucayana marka nabigu wuxuu u idmay inay ay kunyo ka samaysato walaasheed wiilkeeda oo cabdillaahi bnu zubayr uma cabdillaahi baa caaisha la dhihi jir marka sidaas ba ay carabta fi taariikhiha u jeclaan jirtay wa ilaa yawmina hada aladina baquu calaa curubatihim dadkan kaloo hadee oo madaniyada gasha lama rabo wاlmusanifu fi dalika yubawibu kitaabahu calى اlkuna mubayina asmaa asxaabiha waxa weeyaan haaulaai mashhuruuna bikunahum marka kunyada yani waa udhiganaysaa markaad leedahay abu caliyin yaa la yihaha min aruwaat fulan fulan fulan fulan sidaasaad leedahay wa markii macnaha kunyada qofka uu mashhuurkaya cagsigeeda haduu timaadan asaaba kuu sheegi doona wاlmusanifu fi hada yubawibu kitaabahu calى اlkuna kunyadiibu wuxuu ka dhigaa cinwaan man man man kuniya bifulan aw man yukana bifulan biabi fulan u leeyahy mubayinan uma bacda dalika yubayin asmaa saxaabiga wa hada fanun maluub fani oo maluub ah weeyaan lam yazal ahlu cilmi kama zuulin bilxadiidi yucnawna bihi inay ay uqasdayaan manaha yataqasadunahu alcinaayatu bishay bimacnaa waxa weyaan alqasd wاlihtimaam wayataxafaduunahu inay xifdinayaan kamayna zuulin wayatataaraxuunahu inay isku tuurayaan fi ma baynahum wayatanaqasuuna inay ay nusqaansanayaan min jahilahu tataarux waxaa weyaan hal anta tacrif isma abi fulan hal tacrifu kunyata abi fulan tataaruf macnaha waxaa weyaan hada yaطرح عalayka وأnta تطرح عalayh الطرح bshay bmacnaa ilقاء السؤaal calى insaan طرxiga la yihahdo ayb وyتنqصunahu man j وyتنqصuna man jahilahu ninkaan aqoonine waxa weyaan darajadiisa way nusqaamin jireen oo nin wax saas u yaqaana ma aha لأnnahu إida تغayara raawi can ismihi ilى kunyatihi waxay keenaysaa inuusan aqoonin marka darajadiisa naaqisa musanifku wuxu qad ibtakartu fihi taqsiima xasana ibtikaar waxaa la yihahda waxaad in lagaaga horeynin oo adiga ariiqa aad bilaabatay qad ibtakartu fiih waxaan bilowday ariiqan maxaan ku yihi taqsiiman xasana qeybin wanaagsan fa aqulu waxaan leeyahay asxaabu lkunaa fiiha calaa duruubin dadka kunyada iskale aqsaam bay uqeybsamaan fiiri duruub adrub calaa darbeyni waa luqadaas rabaa in hadhowti siday qismayni yanqasimi haddaad maanta dhan ku hayso kelima mukarar hadda fiir waxaasoo dhan waa rasiid luqawi waad ka faa'iideysanaysa axaduhaa aladi alladiina kuwi weeyaan sumuu bilkuna lagu magacaabay aniga aladi buu ii qoray aladiina soo maha aladiina sumuu kitaabkan waxaa ard ah oo anwaac abacaat waay aladiina sumuu bilkunaa fa asmaauhum kunaahum waa dad oo kunya lagu magacaabay magac kalenaba aan lahayn laa asmaaa lahum gayruhaa magacyaal ayda ka duwanna maba lahabo waa qaar oo kunyo keligeed iskale marka kunyada inay magac qeyb ka tahay waxaa kugu daliil eh axyaana yuktasaru cala linsaani bikunahu faqat marka inay qism calam tahay oo macaarifta ay qeyb ka tahay waxaa u daliil annaha taquum maqaama alism wayanqasimu haulaa ilaa qismayni axaduhumaa man lahu kunyat ukraa nin oo kunyadii magaca u noqotay mooye midda kale uu leeyahay haddana marka fiiriya alkunyata qaamat maqaama alismi uma saara lahu kunya ukra man lahu kunyat ukraa siwa alkunya alati hiya ismuhu fasaara kaana lilkunyati kunyata kunyadii oo loo magacaabo kunyo kale in yeeshatay tan magacay noqotay marka saas oo kale wadalika ariifun cajiib bu ariif shay urfa urfa waxaa la yihahdaa waxa oo yani bimacnaa ishaaro camal ay lamid tahay nugta oo kale ay lamid tahay ayb whada kaأbi bkr bn cabdالرحman bn الxاrث bn هisham almkzumi axadu axadi fuqahaaءi اmadinati الsabca waa soo sheegnay asiga iyo abu slma ibn cabdالرaحman yaa laysku khilaafsan yahay ayuma yakunu min alfuqahaaءi الsabca qaarna waa laisku waafaqsanya qaarna waa laiskukhilafsanya marka waxaa kamid ahaa abubakrin ibn cabdiraحman wuxuu leeyahay wakana yuqaalu lahu raahibu quraysh min shidati wa kahrati cibaadatihi wa tanasukih ya raahib lannahu raahib waxaa lagu yaqaan anahu laa yakruju fi sawmacatihi laa sayfan walaa shitaan waruhbaniyatan ibtadacuuha ma katabnaha calayhim ila ibtigaءa ridwan illahi fama racawha xaqa ricaayatiha yani ceebta ay keeneen waa nimankaas yani wixii fitrada bani aadamka khilaafsanaay bay yihaahdeen waxaan sameynaa maziid min atacabud watanasub oo ninkian adduunya dhan k waa ka inqiaacaya aktafi bima e, yuqawituni waa mid caruur iyo naag iyo midna ma rabi marka maanta maxaa socoto ninkii yihi naagani ma guursanayo raahibaan baan ahay caruurtii yaryara inay kaniisada gudaheeda ku kubsada waxa wey wax mashaahiir waa maa yaslam minhu waaxidu min haaulaa hadihi fadiixa xataa ninkii e, sheika ahay ninkii la murmay oo e, muxuu ahaa magaciisi e, ninkii junuub africa muslimka magaciis mxuu aha didan axmed didan raxmat ullahi caleyh ayagaana markii dambe dileen sir ku sameyn ninkii la murmo low yahay haddii mudaahara calaniya munaaqasha maxaan idhahdaa munaadara calaniyan oo caalamka o dhan laga wada dhegeystay maa marad caleyhi shahraan maalinkii kale waxaa lagu qabsaday inuu ilmo yaryar kaniisada dhexdeeda ku kursado waa ninkii matalay nimankaas oo diintoodii difaacay i ah, fi shahri thalith yaa waxaa lagu qabsaday in inuu dumar maxaan ku yidhaha caruur yar ninkii yihi dumarkii ilaahay gu talagalay ma guursanayo iyo caruur yaryar oo asiga lagu aamina inuu kursado dadkii markii weynaadeena maxaakim la aadeen ninkaan haddii reer galbeedda iga danaybu awal kale marka eh, marka magacaas waxaa ka fiican zaahidu quraysh in la yihaahdo liannahu tasmiya xataa laha dalaalaatuha marka wuxuu iri ismuhu abu bakr abu bakrin wa kunyatuhu abu cabdiraحmaan eh, yani hadda qowlkaas waa waaxid min alaqwaal laakiin qowlka raajixa ah inuu isimkiisana kunyadiisa ay tahay kunyo kalena usan lahayn waxaa kusoo xigta abu maxamed in la yihaaho abu cabdiraxmaan aan la dhihin laakiin waxa weeyaan hada waaxid min alaqwaal musanifka laguma eedi karo wakadalika abu bakrin ibnu muxamed ibni camr ibni xasmin alansaari waa ninkii e, abu bakr bn xazmin alansaari waa ninkii cumar bn cabdilcaziz marku amray ina sunada la tadwiiniyo ninka u amray waaye yii amarka ku fuliyo ninkaan lanahu caamilu cala madina madaxweynaha oo madina u ahay markaas yuqaalu ina smahu abu bakrin wa kunyatu abu muxamed walaa nadiira lihadayni fi dalika qalahu lkhatiib yani nin oo kunyadiisana magac ay u kunyo kanana leh insaxa waxa weeyaan labadaasaa ka jirta buuri marka musanifka xataa laa yataxamala wisraha wuxuu ri qaalahu lkhatiib uxdada marka waxa weyaan cala alkhatiib in asaaba falahu ajru sawaab wa in akhtaa fa falmacaratu caleyh waqad qiila inahu laa kunyata libni xasmin gayr kunya alati hiya ismuhu aka hadda qowl baa ku bilow qole waxay leeyihiin abu bakr ibni maxamedkaas abubakr waa u magac kunyo kalena maba lahaa sidaasaa layidhi marka ninkaas waxa weeyaan waa taabiciin kabiir athani min haaulaai man laa kunyata lahu inaan kunyo lahayn gayru lkunyati alati hiya smuhu midkaan waa laisku waafaqsanya tii hore waxay ahayd nin lahu kunya walahu kunya man lahu kunya wahiya ismuhu walahu kunyatun ukra insaxad wa ayb marka intaasoo acdaad mihaalhu abu bilaal alashcari alraawi can shariik wagayri shariik bn cabdillahi alqaadi warawa waruwiya canhu anahu qaala laysa lismun laysa lismun ismi wa kunyatii waaxid laysa liyasmun ism hamzada ku jirto hamzatu waslin weeyaan walow dad badan ay ay markay rabaan in waa ismaani oo kale inay yihaahdaan laga yaabo xataa dad badan qur-aanka markii la akrinayo bisa lismu fusuuqu bisa lismu dad badanaa dhihi jiray sida marka baynamaa eh, asmaa hamzat lwasli fi lasmaa waa shay maxduud ah wa fi sministin ibnin ibni min sumic wathnayn wamriin wataniiin sumic waaba hal beyt keligeed wayman un baa qeyb halka beyd oo kale ka galaysa intaas iska xifdisid wax kale uma baahna marka ismun iyo taniyadiisa wasmaani labadaas waa hamsadooda hamsu isli waslin jamaciisa hamsatulqadci alasmaa walsmaa wasma ma dheysi marka waa laiska xifdiyaa kuwaas koo xero kooban afcaasha qaanuun ay leedahay waxay ka yimaada ayib wuxuu ri laysa liya smun ismi wa kunyatii waaxid buuri asiga alaga wariya marka laa naqtaatu caleyhi inuu wuxuu asigay samaynin anlaa nuqawilahu bima lam yaqul wahaakada abu xusein ibnu yaxya ibn bila ibni sulayman araazi waa lamid bifatxi abu xasin bifatxi lxaa rawaa canhu jamaacatu minhum abu xaatimun araazi wasaأlahu hal lahu smun hal laka smun faqaala laa ismi wakunyatii waaxid marka raggaas waxa weeyaan waa ayagaaba laga soo wariyay yasluxuuna an yakunuu amhila lihada nouc marka intaasay ku gaabayihin keligood ma ah laakin cinwaan bay u yihiin adarb thani aladina curifuu bikunaahum walam yuqaf calى asmaa'ihim waxa weeyaan aladiina curifuu bikunaahum kunyadooda lagu gartay walam yuqaf calaa asmaa'ihim ayaga ma dhihin isim ma lihin laakin ism loo raadiy waa loo waayay tii hore waxa weyaan ninkii oo aaba la weydiy xori aniga maba lihi isimba walaa l walaa calaa xaalihim fiiha waxay siday ka yihiin lama sii garanayo hal hiya kunaahum aw gayruhum bimacnaa waxa weeyaan kunyadan hadda iyaga lagu kuma shur yihiin ma kunyay u tahay mase isimay u tahay lakalama ogo liannahu wax oo la raadiye ma ah mithaaluhu min asaxaabati abu unaas ayaa kamid eh, binnuuni alkinani abu unaas ama abu anas alkinani wa yuqaalu ayda addu-ili ayaa la yihahdaa min rahdi abi aswad addu-ili fiihi addu-ali walhamzati wlhamzatu maftuuxatun adduali taasaa mashhuur ku ah laakiin daalka in la gooyo hamzada loo hoos dhigo du-ili la yihaahdo waa yartahay fi nasabi cinda ahli اlcarabi wlhamzatu maftuuxatun fi nasab adduali liannahu duali nasbi nisba waa albasri asoomaali alyamani waa nisba la yihah taas oo kale waxaa u dambeeya nasab iyo nisba lakala yihahda nasabkaada fulan ibnu fulan ibnu fulan nasabkaada alfulani markii la yihaha qabiilada alqurashi altamimi alqaxtani hadi nisba alati tantahi ilayh cinda bacdi alcarabiya wa maksuuratun cinda bacdihim cala shuduudi fiih du-ali hamzadaas qaar baa cinda nisba hadduu mufrad yahay du-il ala dhihi karaa dhib ma lah laakiin markuu nisbe yahay mucdam lcarab du-ali bay tiraahda qaarna bikasri lhamza du-ili iyay leeyihiin ala shuduud waxaa kamid e eh, wa abu muwayhiba mawla rasuuli llahi sal allau alay wasalam wa abu shaybata alkhudri aladi maata fi xisaar lqustantiniya wa dufina hunaaka makaanahu dufina fi dalika almakan yani eh, raggaas waxa weeyaan kunyadoodii baa la gatay inay inay magac leeyihiin inay kunyo kale leeyihiin inay eyda isinteeda tahay lama yaqaano marka sidaasaa lagu kaafto wa min gayri saxaabati waxaa kamide eh, abulabyad alraawi can anas bni malik marka abulabyad waxaa layihi sida raajixa ah abu maxamed iyo muxameda ah magaciisa la yihaha ninkaa ni dadka la waay kuma jira la yihi sida ibn abi xaakim wagayruhu ay sheegeen وأبو abu bakri نافع مولى mawla عمر cumar rawaa مالك maliku wagayruhu بن ibni malik abu bakrin wa abu bakrin saas waa ma qata mise abu bakrin keligi wamin gayri saxaabati abulabyad wamin gayri saxaabati abu bakrin ibnu naafic in la yihahdo laakin waxaa ka fiican waaw in lala yimaado ayib waxaa kamide sidaas oo kale abunajib mawlى cabdillaahi bni camr bni caas abunajiib musanifka hadda wuxuu ku daray qolada magacooda tuhneeda lagu yaqaano magacaanan aan lagu aqoonin eh, ibni makula iyo keyrkiisa waxaa li ninkan haliim maa la yihahdaa magacii magaca lagu yaqaanaa qismigan inuu gelin waa abunajiib nuqdada labaad qowluhu mawlى cabdillaahi bni camrin owri sida sawaabka mawlى cabdillaahi bni sacd bni abi sarx weeyaan mawla cabdillaahi ma ah xataa ciraaqi eh, uu sheegay sidaas iyada wa qiila waxaa la yihi bitaa-i lmadmuuma bihnatayni min fowq hadda abunajiib nuunaan akrinay waxaa la yihi abutujayb meesha nuunka ata godan in la dhigo abu abutujayb in la yidhaahdo abu xarbin ibnu abilswad addu-ali a kamid e eh abu xariis almawqifi yaa kamid e wlmawqif maxilat bimasr xaafad oo masr kamid a weyaan ama ama ama jiha weyaan rawaa canhu ibnu wahbin wagayruhu cabdullahi ibnu wahbi tilmid malik yaa ka wariy marka nin mutaqadim awa الضرب الثالث الذين لqبوا بالكنى ولهم غyر ذلika كنى وأسmاء ayب dad oo kunyo laqab looga dhigay laqab macnaha kunyadiisa tadullu calaa madxin fiih marka kunyadaas laga reebo iyo haddana kunyo kale iyo magac kale ayay leeyihiin buuri mithaaluhu caliyu bna abi aalibin radi allahu canhu yulaqabu biabi turaab wa yukana abalxasan caliyu bna abi aalib inuu abulxasan yahay macruuf waay liana waladahu lawal waa xasan baa la yihahda asigaa loogu magac daray laakin abi turaab waxa weyaan kunyo tadulu calaa rifcatin fiih nabigaa ku magacaabay waan nabiga kunyadaas u magacaabay marka magaca wanaaga meeshaasay ka keentay sidii zawjadiisa faadime suu tafaahum ka dhexdhacay markaasuu inti isaga tegay iyu masaajidka iska jiiftay nabigaa isagoo raadinaya guri ugu yimid oo markaasaa wuxuu ri faadimo weydiiy haweyn cali markaasay tiri masjidkau aado masjidka asoo jiifo oo dhabarkiisa caradii ku dhegtay iyo nabigu yi markaasu qumiya abaa turaab marka nabiga takaluf maba yaqaameysi magaciisi iyo turaabtiyaa loogu magac daray marka kaanat hadihi kuni axaba ilayh min an yuqaal lahu e, abulxasan liannahu nabigaa ku magacaabay saas weya lianna caliyan kaana kariiman taglibuhu nisaa yani xaaskiisaa guriga ka eriday markaasuu masaajidka iska jifta waxaa la yihahdaa dumarka waxa weeyaan ygلبhna اlin w wa tglb النisaء ayضا alkarim marka haddaad tirahda siday saas ku tiri gawsaha laga jibiyaa sida qaacidada soomaalida iyo hore dadka qisadooyinka waxyaalaha lagu sheegay wax la keeni kara m meel manaaطiq min asomaal kamid xataa laa tزcalu calaya iya wuxuu ri ninka intuu markuu naagtiisa isku dhirfo markaasuu ninkii oo dumarka kabi jiray u yeera le kii baan rabaa inaan maanta garaace i kale ninkii oo lafaha toosinay baa loo yeera markaa kadib baa naagtii lafii laga jibinay <laughs> markaas kadib lahagaaj fi manaati antum ibxatuu satajiduna dalik mawthuuqa bisanadi صaxiix ayib abu zinaad cabdullahi bnu zakwan markaasaa waxaa la rabaa hadhowdii dambo nimanka reer galbeedka xataa yushawihu suurat alislaam marka ficil kasta oo dad islaam sheegana ay sameeyaan yansibuunahu limaada lilislaam unduruu waxa l islaamka su <laughs> eh, dumarka uxaqira markaa qaala islaam dumarka lufaa laga lafaha laga jibiyo wa aydan alisraar maca sabqi ljariima wixii dembiga intaadan sameynin ka ka hor waa min gharaaib lumuur waxyaalaha kale hadii lagu sheego adi maba maba la gaari karo kutubaha laga qori karo ayib waxaa kamid a ah buu leeyahay abu zinaad cabdullahi bnu dhakwan kunyatuhu abu cabdiraحman wa abu zinaad laqabun weeyaan wa wadakara alxaafid abulfadl اlfalaki fima balaqa ana canhu anahu kana yaqdabu min abi zinaad in loogu eh, magac daro wa kana caaliman mutafaninan yuu ahaa mutqinan miya aniga mutafaninan waa isla mutafanina mutqinan waa isku labadaba amaan waa midkay ka noqoto ayib marka zinaad asalkeeda waxaa la yihahdaa ninka dabka qarxiyo waxaa la yihah dertaan markii yani ninka khatarta isbuuchu cala zinaad hadii la yidhah manaha xabadii baa waxay usaarantahay meeshii laga ridi lahay wa waxaa weeyaan dabka markii hore oo laga kariyo laga kiciyo manaha qoryahana waa laga sameeya ayib aburijaal haddana kamid e moxamed bn cabdiraxman alansaari kunyatu abu cabdiraxman wa aburijaal laqabun luqiba bihi waa laqab ama naaneys loogu magac لأنه kana lahu عشرة أwlaadi kulhm rijaal toban wiilow lahaa toban caruur tobankoodana ay rag ahaayeen markaasaa aburijaal loogu magac daray waxaa kamida abu tumayla bitaa-in madmuuma tumayla la yihahdo muhanaati min fowq tumayla oo hadhowta ayna yana kaaga darsan nunna nunna ay kaaga darsama yaxya bnu waadix weeyaan alansaari almarwazi yukana aba muxamed wa abu tumayla laqabun weeyaan eh, waxay ula jeedaan lama garanaya laqab waxaa laga rabaa ma ma ma ashcara bidamin aw madxin yaa yaa la yidhahda eh, ayib wathaqahu yaxya bnu maciin wagayruhu waankara abu xatim arazi calى اlbukaari id qaalahu iyahu fi kitaabi ducafa laa yaslam axadu min wahmin marka albukaari qad akhtaa fi abulaadan yaa kamida ah alxaafidu cumar bnu ibraahim yukanaa abaa bakrin yukanaa huwa naaib lfaacilku ya ficilkan laba mafcuul qaata walidalika abaadi hadda mafcuul thaani ay ma ay ka dhigan tahay kii hore naaib lfaacil ay uqaadatay yukanaa abaa bakrin wa abulaadan laqabun luqiba bihi liannahu kana kabiir اludunayn aadaan sax waa lafdigaas hamzidiisa waa dheertay aadaan markii dhagaha laga hadlay laakiin markii salaada loo aadaamayo adaan aladaan hamzidiisa waa gaabanta aladaanu iyo alaadaan labadaas iska fiiri abu sheikh alasbihani aa kamida ah cabdullaahi bn maxamed alxaafid kunyatu abu moxamed wa abu sheikh laqabo macnaa shuyuukhdii aab u sheikh u yahay waxba dhib ma ah wa abu xaazim alcabduya alcabdari amase alcabduya idin qoran alcabduy ah, alxaafid alcabdawi ma la dhaha alcabduya saasaan umalayna inuu yahay alxaafidu cumar bnu axmed kunyatuhu abu xafsin wa abu xaazimin laqabun wa inama istafadnaahu min kitaabi alfalaki fi lalqaab macluumaadkan wuxuu ku leeyahay aniga min mima ftakartuhu ma aha laakin ninkaasaan kasoo naqli xaazim waxay laqab ku noqotay ninka ninka aruursana la yihahda ninka kala daadsan cagsigiisa wa waxa weyaan kitaabka soo qaaday si hadduu maaga meeluu dhigay ma yaqaan kabi waa kala ka kaas abu xazim nin saaxibulaz xazm oo wixiisa ay u aruursan yihiin addarbu araabicu man lahu kunyatani aw akhar nin labo kunya iskale magaciisana lagu yaqaan weeyaan mithaalu dalika cabdulmalik ibn cabdilcaziz ibn jurayj waa shayku maka wa talaamidatu caطaa ibn abi rabax ibn jurayj uu macruuf ku yahay kaanat lahu kunyataani abu khalid wa abulwalid marka ibnu jurayj mudlis marka isagoo mudlis hadduu nin kaleo mudlis ka wariyo ninkaan oo kale waxa way marna ibnu jurayj kuleeyahay mar xadathanii abu khalid mar xadathanii abu fulan inta dhan waa lagu wareeraya laakin abulwalid uu badan yahay cabdullaahi bni cumar ibni xafs alcumari akuu cubaydillaahi oo kale wa ruwiya aw eh, ruwiya anahu kaana yukana ya anahu kaana yukana abalqaasimi fatarakahaa waktanaa biabi cabdiraxmaan waktanaa abaa cabdiraxmaan saasa ii qor waktanaa biabi aba waktanaa abaa cabdiraxmaan in ba la geliyaa fiican liannahu ficilka haduu mar iftacala noqdo iyo taxawal ilaa ilaa ficil laazim infacala iyo waxaas oo dhan wa kaana lishaykina wuxuu leeyahy mansuur ibn abilmacaali naysaburi xafidan faraawi halaatha kuna abu bakrin wa abulfatxi wa abulqasim sheekh ibn salax waxaa weya mutaahir jidda qad laa naxtaaju ilayh kahiira الضرب الخاamiس man اkتلفa في kunyatihi fذukira lahu عlى الاkتiلاafi kunyatani aw أكثar kunyada waa laisku khilaafay ha laisku khilaafay inay inay in hal ay tahay oo lida ninkaan kunya maleeyahay mase ma laha qolada ay yihahdeen kunyo leyna abu fulan ay yihahdaan dhib ma laha laakiin inuu kunyo leeyahay in kalaa la isku khilaafay haddana dadkii kunyow leeyahay yihahdan isku iskusii khilaafeen qaar abu maxamed qaar abu cali qaar abu eh, mansuur ay leeyihin sidaas u wasmuhu macruuf walicabdillaahi bni caطaa alibrahimi alharawi min almutaahiriina fihi mukhtasar kitaab gaaban u leeyahay mukhtasar ah oo dadka kunyadooda laisku khilaafi uu kaga hadlay kaas weya mihaaluhu waxaa kamid a eh, usaamatu bnu zaydin xibu rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam usaama ibnu zayd xibu rasuuli llahi wabnu xibihi labadaas waa nabiga zaydna waa jeclaa si gaara ah. usaamana waa waa jeclaa naagtii oo qurashiyada aheed markay wax hadday ay dadkii intay tashteen waagaas hadee ma ogeyn maogtahay in wax loo inaa ninkan xukumka lagu xugmiyey in loo shafeeca dhib inay leedahay uma arkeyni marka nabiga aada u careysanhayaa uu shafeecaya markaasaa laa yashfacu laa lahaa ilaa xibu rasuulilah wabnu xibihi usaamata bnu zayd markaasaa layihi naagtaa nabiga kala hadla ceebay noqonaysaa quraysh naa kamid ah wax hadhay si aan yeelna ma leh wasmatu caar ayay noqonaysaa markaasuu u hadlay markaasaa yihi atashfacu fi xaddin min xuduud illah wallahi low ana faatimata binta muxamedin sadaqad laqatactu yadaha usaama waa soo laabmeen xunaan madaxa ii gelisiin waxba xumaad ii dirteen yani asiga ma ogeyn in arrinta meeshaas nabiga gaaraysa manziladii uu nabiga agtiisa ka lahay hoosay ugu dhacday ma adigaaba haddana xad min xuduud illah walidalika ajmaca alculamaa ana alxadda idaa wasala ila alqaadi laa yaqbalu shafaaca laakiin intayna gaarin waa mumkin ayb qiila kunyatu abu zayd waqiila abu moxamed waqiila abu cabdillahi waqiila abu kharija intaas oo dhan waxa weeyaan usama inuu magacaisi leeyahay layskuma diidana lakin ma hiya kunyatuhu aladina qaluu ina lahu kunya اkhtalafuu fi ma baynahum ubay bnu kacbin abulmundir waqiila abu tufayl ama abulmundir wahuwa lmacruuf atacrifu abalmundir ayu aayati acdamu fi kitaab illahi abulmundir nabiga ku magacaabo ayib ubay bnu kacbi oo kale siiradiisa dadka la raadiyay kamid tahay inaad gooni u akrisid sayid lmuslimiin yaa loo aqooni jiri sayid lmuslimiin waa ninka uu nabiga ilaahay uu amray ilaahay baa nabiga amray waxaa leyihi suurat lbayina calaa ubay bni kacbin kudul akri markaasuu inu nabigu u yeeray ubay uri kaale ilaahay baa wuxuu ii amray bu uri inaan suurat lbayina kugu dul akri markaasu uri awasamaani laka markaasuu naca ilaahay baa magacaabay aliri ubay bni kacb waxaad ku akrisa suurat lbayina qadarka uu ninkaa leeyahay ufiirso markaa markaa camaashiisa aad akrisid idaa idaa curifa sabab batal lcajab markaa wanaagiisa iyo qiimaha ule aada aragtid yastaxiq an yakuna madkuura cind allahi tabaaraka watacaala raggaan oo dhan taraajimtooda in la akriya ubaahan tahay laakiin maa bilyadi xiila kamaa taqul carab haddii la yihahdo raggaan taraajimtooda halasoo diyaariyo ficlan shay cadiima yutaqarab bihi ila llahi fi dikri saalixiin lakin laa nantahi wa cindakum cazaa-im qaliila ayib waxaa kamid ah qabisa ibnu du-ayb abu isxaaq waqiila abu saciid alqasim ibn mحamed ibn abi bakrin الصdiq kunyadiis waxaa layihi abu cabdiraحmaan abu cabdiraحmaan waqiila abu mحamed alqasim ibn mحamed waa raggii min alfuqahaa sabca iyuu ku jira mحamed ibn abi bakrin fiiri aabihiis markii la barbariga qasim huwa aclى darajata minh maxamed ibn abi bakri shaaraka fi qatli cuثmaan ibn cafan sulaymaan bnu bilaal almadani abu bilaal baa la yihahdaa wa qiila abu muxamed sida sawaabka oo ciraaqi uu sheegay ay ku magacaabeen bukhaari iyo ibnu abi xaatim abu ayub baa la yihahda sulaymaan ibnu bilaal labadan uu musanifku u sheegay ma jiraan wa fii bacdi man dukira fi hada alqismi man huwa fi nafsi اlamri multaxiqu bidarbi aladi qablahu bu qeybkaan ha diirtaan aan inta ku sheegnay qaaraa jira qeybka hore galayo hal kunya inuu leeyahay lagu yaqaano khilaaf aysan ku jirin hadda asigaa wafarti musanifku wafii bacdi man dukira fi hada alqism qeybkan qaarka lagu sheega wax kamid eh mana kamid huwa fi nafsi اlamri multaxiqun haleelaya bidarbi ladii qablahu qeybta ka hore in lagu dara ay aheyd oo inta aan la keenin oo man man curifa ismuhu wakunyatuhu bas lagu daro saas wa adarbu saadis man curifat kunyatuhu wakhtulifa fi ismihi kunyadiisa gaacaan waa la yaqaana laakin isimkiisaan la aqoonin mithaaluhu min aلصaxaabati abu basrata algifaari calى lafdi albasra albalad abu basrata basra macnaha meel kale kama imaanin uu leeyahay waxaa laga keenay magaaladaas abu basra basra iyo kufa cagsigeeda isku ahayd hadda basra magaceedi bay haysataa oo nimeesha naxwada ay haday kasoo intilaaqday wa basra laa zaalat fi januub alciraaq madina kabiira min akbar mudun alciraaq bacda baqdaad weya laakin kufa bima anaha saarat mawطina lishiica waliraafida waxa weeyaan magaceeda waa tirtirantay fi daakil xay min axyaai baqdaadi wa weliba meeshaan hadda shiicada mazaar ay ka dhigato calaa wajhi taxdiid yaa lagu magacaaba yaa kuufa ay tahay waxaan umalaynayaa dadkaas oo ahlu sharka maadaama ay mawtin ka dhigteen magacii taarikhda ay ku leed ataa waa waa ka dhamaatay qiila ismuhu waxaa layihi jamiil ibni eh, basra biljim waqiila xumayl aa layihi bilxaai lmuhmalati lmadmuuma xumayl oo aan dhibac lahayn wa huwa saasaana wanaagsan marka abu basrat alghifaari magaciisa oo raajixa ah, xumayl in la yihaahdo saasa raajix waxaa kamida abu juxayfa assuwaa-i musanifka hadda waxaa rataba alasbaab biduuni xarfi caطfi waa in hadda kulligeed wuxuu tiriyo ah ubay ibnu kacb qasim ibn maxamed kulligeed waa in u yeelay liannahu mactuufa hadi asmaa calaa maa qablaha carabta laguma yaqaano waxaan xiriir lahen carabi xiriir hadduusan lahen laguma hadli karo marka waa laga fiican yahay sida qiila ismuhu waxaa la yihi wahb bn cabdillaahi waqiila wahb bn wahb wahb llah wahb llahi ibn cabdillaahi baa la yihahda ma adri si loogu dhawaaqo waxaa kamid a abu hurayra dawsi اkتilifa fi ismihi wasmi abihi اktilaafa kahiira jida wuxuu qor اktulifa اktilaaf kahiiru wa hada haطأ اktilaafan wax qaba ma jira اktilaafan hada hada huwa sawaab واktulifa fi ismihi اktilaafan ma wax kalaba maba اxtimaali kartaba اktulifa fi ismihi a naaib faacil u noqonay ficilka waxa weeyaan waa ficil laazim a اkhtilaafana masdaruwa kahiirana masdar nawciisii noqonay markaas len masdarka maxua mubayin linawci caamilihi ama muakid ama ish aywa marka kan اkhtilaafan kahiira lam yuktalaf mithlu fi ismi axadi fi اljahiliyati wاlislaam nin magaciisa laysku khilaafay sidii abu hurayra magaciisa layskugu khilaafay islaam iyo iyo waktigii jaahiliga ahayb lama haysto binisbati lmuslimiin wa wadakara bnu cabdilbari ana fi naxwa cishriina qawlatan aw qowlan ay ku fiican tahay labaatan qowl yaa ku jiro fi smihi wasmi abihi wa anahu likasrati اlاضطiraab lam yasixa cindahu cinda ibni abi cinda ibni cabdilbari fi smihi kuma asixin shay yuctamadu caleyh ibnu cabdilbari markuu wixii soo sardiyey u iri waxaan kaga rajaxa midkaa midka kale ma haayo sideeda un baan ku qaadanaya aan ku dhaafaya ilaa ana cabdallahi aw cabdaraxmaan huwa اladي yaskunu ilayhi اlqalbu fi smihi fi اlislaam yani labaatanka waxaa qalbiga u xasilaya ima in cabdullaahi la yihahdo ibnu sakrin ama cabdiraxmaan ibnu sakrin in la yihahdo labadaasaa ugu soo dhow yani waxaad arkeysaa muslimiinta sidii baciidiin can takaluf u ahaayeen abu hurayra oo kaana marjican lilxadiid bacda wafaati nabiy sal alla alayh wasalam ummadii oo dhanna kaana maqsad ilayha nin weydiiye malaha adee magacaada muxuu yahay yani maba dhib ninkaa magacaana lagu yaqaana wayakfi yani biduuni ish annaga nin hadduu salaamu calaykum ku yihahdo wacalaykum asalaam cidaadiyay ahayd qabiilkaadiyu ah inteed ka timid yani ma adun anahu limaziidi tacaruf bika inuu ula jeedo lakin lilxadari minka hadhowti wa haddaan xaman laha sidaas waaw wax kasta wixii xun baan ka qaadan magaca qofka in la barto wuxuu yahay qabiilkiisa meeshuu ka yimid shay jamiil jiddan dacaa ilayh islaam laakiin in meeshiisa la dhaafiyo ma aha annagana cala alcagsi waxa la wada ogyahay waay meeshayna dhigtayna waad aragta waxaa aqbax shay qaalibu cilmi oo sharcigii ilaahay inuu wax ka barto doonayo iyo haddana qabaliyadii ay kaga horeysaa niman afgaal ah la weydiiyo waxaa layihi afgaal todobadaan mudullo yaa kulminayo markaasaa l ayn اislaam markaasuu i tax tax marka mudri fawqa haaulaaءi afsax wاlbaqiya hum milhm fi اlmadhab lakinahum laa yufsixuun faqat laa farqa baynahum ayb wadukira can mحamed bn isxaaq waaa laga weydiiyey waxaa laga sheegay ana smahu cabdالرaحman bn skrin inuu yahay saaxibu sira isaga tatabuca waa lagu laakin waxa wey waasic اlkhadwi waxaan ma aqaano waa ku dhibeysa qaal wuxuu uri وcalىa hada اctamada طaaئfaة waxay اctimaaday ulifat fi اasmaa alafat fi اlasmاa wاlkunaa ay isimkaasay isticmaade oo ictimaado markaa lasu aroda cabdiraحmaan ibn skr qaal qaala wuxuu uri waqaala abu qaala ibnu صلاح waqaala abu axmed الxaakim aصxu shayin cindي fi smi abi hurayra cabdالرaحmaan ibn skr waxaan umalaynaa ibnu isxaaq inbuu ka keenay meel kale hadda ka keenay lama ark lakin abu hurayra huwa aladi yakfiik wa min gayri saxaabati waxaa kamidi ah abu burdata ibnu abi muusa alashcari akharuhum calaa ana smahu xaamir inuu yahay abu burdata taabici weeyaan ayib wacan ibna maciinna waxaa laga wariyey ana smahu alxaarif inuu yahay waxaa kamid ihi ah magacyaashii abu bakru abu bakrin ibnu cayaash raawi qiraa'ata caasimin xabsi ninka tilmiidka kalawa qara'a calaa caasim fi qiraa'ati zir zir ibn xubaysh yaa la yihahda marka اktulifa fi ismihi calى axada cashara qowla qaala bn cabdilbari in saxa lahu ism fahuwa shucba laa gayr wa huwa aladi صaxaxu abu zurcata qaala bnu cabdilbari waqiila ismhu kunyatuhu wahada aصxu in shaء allahu taعala lأnnahu ruwiya canhu anahu qaala ma ma liya smun gayru abi bakrin marka hadda baab lxadiid abu bakrin waxaan ahayn looma yaqaano nimankan quraada un baa shucba waxa wey ra'san madaxa lagaa gelinay baynamaa shucba wax sugan hadda maaha waad aragtaa waa la isku haysta mida kale wahuwa afdal min min xafs ibn sulayman alasadi alkufi waxa weeyaan xabsi wax badana lagu haysta walidalika mima taasaftu calayh ana kuntu aqra qiraaءat duri can abi camr waqad saxaxnahu calى sheik sheik sheikh ali sufi jazah llahu khayra saxaxa lana soomaalida waxay akrisaa qiraءa mulakbata xuruufta waaweyn mooye waxa kalena ay ka wada maqan yihin marka intaqaltu marka int carab imid markaad hal kelima akriso waa lagu waa khalad intaqalnaa ilaa xafs yani min afdal ilaa maa huwa duunahu waxay ahayd kuntu mafruud an asbira caleyh aw an utkina qiraa'atayn sidaasba waa la keri karay labadina ma sameyn xafsa axmed ibn xambal kadaab buri kadaab dad badanaa waxay leeyihiin ma ahane waxa weeyaan xafsa daciif alxadiid walakinahu mutqin fi lqira hada laysa صaxiix qofka cadaaladiisa la duray ma ah xifdigiisa ma mar haddii cadaaladiisa la duro annahu mutqin hunaa wahunaaka maa yanfac wain qaala dahabi wain qaala gayruhu lakin hada mutakalim fi cadaalati kalaaman shadiida marka ma adri kayfa intaqalat intasharat qira'atuhu sax anaha ashhar qira'aat lakin laa yazaalu insan an yakuna calaa baalihi walxamdu lilahi anahu aslan qala an yanfarida raawin bqira'ati xarfin laa yushaarikuhu fi gayruhu wax yaroo fara lagu tiris a qad yakun bacduha fi ada waqfi i wax lamid a laakin waxa dhan waa laisla wadaa qur-aan kullu mutawaatir laakin alikhtiyaar waxa weeyaan abu camr iyo iyo caamir iyo raggaas carabta oo lugadooda saxda ee qiraa'aadkooda in la doortay hadii qadiya takhdac likhtiyaar haddii aan leh ayb الضرب السابع من اkتلف في kunyته واسمه معا وذلika qليل مثاaله سفينة مولى رsuuل اللh سفينة wa lqب ma اسمه ma kunyته waa lasku khilaaf قيila اسمه عمyر وقيila صالح وقيila مهrان وkunyته أbو عبدالرحمن وقيila أbو البktري intaasoo dhan lakin سفينة nabigaa ku magacaabay oo lqبkaas siiy marka waa laqab wanaagsan wixii oo dhan waa laga ilooba liannahu kaana yaxmilu maa taxmiluhu rijaal liwaxdih adarbu thaaminu man lam yuktala fi kunyatihi wasmihi wacurifa jamiica waishtahara qismigaana ugu wanaagsan magaciisana layskuma khilaafin kunyadiisa kunyadiisana waa waa lawada yaqaan kunyada magaceeda wa min amhilatihi a'imat lmadaahibi dhawu abi cabdillahi aimatu lmadaahib afarka madaahibka fiqiga ah aimat lmadaahib baa kamid e oo mid kasta wax magaciisana waa la yaqaanaa dhawu abi cabdillahi nin nin kastana abu cabdillahi markii la jamciya dhawu bay noqota marka mid kasta maxamed ibn idriis abu cabdillahi axmed ibn xambl abu cabdillahi abu abu xaniifa nucmaan ibn thaabit abu cabdillahi malik ibn abu cabdillahi saas marka malik ومحamed بن idrيس الshاafiعي وأحmed بن حmbl وسfyاn الthwrي وأbو xنيفة النعman بن في خلq kaثيr minhm الbخarي abu cabdالlahi al طيب الضرب التاaسع man اشتهر بkunytي duna اسmه واسmه mعa ذlika غayr majهuل waxa weeyaan wuxuu caan ku yahay kunyadiis laakin duna ismihi siduu kunyada caan ugu yahay isimkiisa kuma ah wamaca dalika ismiguna macruuf u ah oo majhuul ma ah waa lagu yaqaan haddii la raadi cinda ahli اcilm bxadiid walibni cabdilbari tasniif malix tasniif malix hadii tii horena raaiq u soo yiri malix manaa wanaag u ah fi man bacda asaxaabati minhum tasniif oo gaar ku ah saxaabada wixii kadib yimid iyo tasniif ka sameey ninkaas waxa weeyaan fi lwaqti aladi kana annaas yatajamaduna calى aaraai malik itajaha ila اlxadiid wanafaca allahu bihi kutubta uu alifay kulligeed mucdamuhaa mutacaliqa bilxadiid ama sharax ha ahaato rijaalkeeda ha noqoto saxaabadii ha noqoto kutub qayima buu leeyahay ila anahu axyaana yanqul alijmac bima laysa fiihi ijmac waxyaalaha lagu haystaa lagamid iyo aqwaasha sida uu nisbat alaqwaal limadaahibiha sida uu maalig u yaqaan madhabtiisa kale uma yaqaan axyaana qad yansibu lqowl lishaafici walaysa qawla lahu aw yakunu qawla fi lmadhabi daciif yadunuhu anahu qowl lishaafici waxyaalo badana lagu haysta mihaalu abu idriis alkhawlani ismuhu caaid ibn cabdillahi magaciisina waa leeqa lakin hadda magaca abu idriisa ka caansan oo kunyadi ah waxaa kamid a ah abu isxaaq asabiici ismuhu camru bna cabdillaahi camru ibna cabdillaahi waxa weeyaan abu isxaaq ninaan aqoonin waa yaryahay kunyadaas laakiin hadda in lagu yaqaano camr bna cabdillaahi waa yarta hadhow marka waxaad u baahan tahay inaad tarjamadiisa heshid abu isxaaq horta inaad raadisid abu isxaaq asabiici markaasay waxay kuleeyihiin ismuhu camr bn cabdillahi dagaalaad u laabanay marka saas waa kunyada markii aad raadinaysid dadka muxadiثiinta ah ariiqa muxkama laa yumkin liطaalib aصaxiix anhu yukti fi tarjama waxa weeyaan hadduu isimka caan kunyahi ku yahay cabdiraحmaan ibn sakri oo kale yuu kuleeyahy kunyatuhu abu hurayra bimacnaa tarjamatu tati taأti cinda اlkuna hadduu uu mashhuur ku yahay kun kunyadiisa magacna ou leeyahay laisku waafaqsan yahay magaciisaa lagu tarjumaa kunyadana markii la gaaro waxaa le ninkii kunyadiisa abu maxamed ibu fulan ou ahaa ismuhu kayta wa kayta macnaa u laabo magacyaasha saas ayib waxaa kamida buu yihi abulashcaf asancaani sanca sancaa dimishq ismuhu shuraaxiil weeyaan ibnu aadah bihamzati mamduudati bacdaha daarun muhmala maftuuxatun mukafafa aadah la yidhahdo intaas waa bihamzati mamduuda a markaad tirahdo bacdaha daalun muhmala oo daal ma aha haddana maftuuxa ah ma hoos dhigno aadihi ma aha aadah saasaa leedahay ayib marka sanca haddii la ilaaqo sanca ulyamanaa loo yaqaano magaalada لكن في دمشق منطقة تسمى بأنها ايش اسمها صنعة marka saadan inta ula soo aadan uu ku yihi صنcا دمشq walay صنcا اليمن sidaas weyaan ayb ومنهم maن شدد الdاl وlm ymudahu nina waa shiday buri mana madin oo shuraaحيل iبن أdh ad adah ma dhahayso addah aad leedahay daalkina waa sida hamsadina waad gaabinayso waxaa kamid ah abu duxa muslim ibnu subayx bidami saadi muhmala abu xaazim alacraj azahid alraawi can sahl bni sacdin wagayrih ismuhu salamatu bnu dinaar iyo waman laa yuxsaa wa minhu man laa yuxsaa nin magaciisi kunyada ku caan ah magacna loo yaqaano oo aan la koobi karin amhila un baan kaaga sheegay buu kuleeyahy النوع الحاadي والخمسون معرفة kuna المعروفiina بالأسmاء duna الكuنا inuu iska soo gaabiyo مصنفka وhذا min وجه ضد النوع الذي qبلh weyaan معرفة kuna المعروفiina بالأسmاء duna الكuنا معنaha waxa weeyaan asmaadooda lagu yaqaana laakin kunyada waa leeyihiin laakiin sida asmaada loogu yaqaan sida eh, asmaadooda loogu yaqaano kunyada kumacaan ah weyaan wahada min wajhin hadii laga qabto did nawci ladii qablahu weyaan wa min shanihi waxaa kamid ah an yubawaba cala alasmaa in dadka magacyaalkoodii la sheego markaa kunyadoodina la raacsiiyo uma tubayinu kunaaha asmaada kunyadoodii aad cadaynaysaa bkhilaafi dalika wa min wajhin aakhar yaslux lian yujcala qisma in laga yeelo min aqsaami dalika min xayثu kownuhu qisman inuu yahay oo min aqsaami asxaabi اlkuna uu kamid yahayna qism mustaqil waa loola dhaqmi karaa waqala man afradahu bitasniif qeybkan dadka magacdooda caan ku ah kunyadoodana lagu yaqaano laakiin caannimada kunyaday ku yihiin ay ka sokeeyaan wax kitaab gaar ku alifay ah ma arkin buuri wabalaganaa ana liabi xaatim ibni xibaan albusti fiihi kitaaban inuu leeyahay yaana soo gaartay buri ani hadda ma xasuusto بن أbي xاaتم صاaحب الصحيح الbstي منطقة min مناطق kabl ولنجمع في التمثيل جماعات في كنية واحدة تقريبا على الضابط dad magacyaalkoodan kulminaynaa buri oo hal kunya wada wadaagsan مثلا علي عثمان kda kda kda kunyathm abu fulan bs marka magacayaasha yaa la jamciyey kunyadina hal kunyay wadaleeyihin hal mar lagu sheegay wahaadaa dabdiga haddii la yihahdo taasaa ku sahlan buy famiman yukanaa biabi muxamed oo min hada alqabiil min asaxaabati waxaa kamida radia allahu canhum ajmaciin طalxatu bnu cubayd illaahi wacabdiraxmaan bnu cawfin alxasanu bnu caliyin ibn abi aalibin alhaashimi haabit بن قيس من بن الشماس وعبد الله بن زيد صاحب صاحب الأذان الأنصارياني كعب بن عجرة أشعث الأشعث بن قيس معقل بن سنان الأشجعي عبد الله بن جعفر بن أبي عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عبد الله بن بحينة عبد الله بن عمرو <clears throat> بن عاص عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق jubayr ibn mطcim alfضل bn cabaas bn cabdilmuطalib xuwaytib ibn cabdilcuza maxamuud ibn rabic cabdullahi bn thaclab ibn sucayr intaasoo dhan waxa weeyaan yukana biabi muxamed marka jumlatan waa lagu soo aroori wa miman yukana minhm babi cabdillaahi waxaa kamidi azubayr bn اlcawaam lianna wiilkiisa cabdullahi bn zubayr ba alxusein ibn caliyin ibn abi طaalib salman alfarisi caamir bn rabic alcadawi xudayfat bn اlyaman kacb bn maliki raafic bn khadiij cumaarat bn xazmin annucmaan bn bashiir jaabir bn cabdillaahi cثmaan bn xunayf xaariثat bn nucbaan wahaulaai sabca ansaariyuuna thawba mawlى rasuuli اllahi المغيرة بن شعبة شرحبيل بن حسن عمرو بن العاص محمد بن عبد الله jaxsin macqil bnu macqil bnu yasaar wacamr bnu caamir almuzaniyaani intaas intaasna maxaa la yihahda iyagana biabi cabdillaahi dabcan waxaad arkeysaa qaar badan waa lagu haystaa ama waxa weeyaan ana lahum kunya ashhar min hadihi ama kunyada maba jirtaba uu musanifku usheegay laakin intooda badigooda waa wada marka wa miman yukana minhu babi cabdالرaحman waxaa kamid e cabdالlahi bn mascuud abu cabdiرaحman alira mعaad bn jabl zayd bn الخطاab aku cmar bn الخطاab cabdالlahi bn cmar bn الخطاab mحamed bn maslm alanصarي cuwaym bn saacida calى wasni nucayn زayd بن khالد الجuhني بlال بن الحاrث المزني معاaوية بن أbي سفyاn بن أbي سفyاn الحاrث بن هiشhام المخزومي المسور بن مخرمة وفي bعض mن ذkrnاه mن قيla في kuنyتhi غayr ma ذkrnاه intaas أbو cabdiرحمaن lagu magacaabo lakin qaara ku jiro oo kunyadii aan usheegn waxaan ahayn lagu magacaabo marka waa soo dhaweyn le طيب النوع الثاني والخمسون معرفة ألقاab المحdثiina محadiثiinta alqaabtooda naanaystooda la raadiyo naanaysta waxaa weyaan sida hore u soo sheegnay annaga koofaar baan sina aan nidhah sida waa calaamo marka maa ashcara bidamin aw madxin marka carabta sida ay kunyada u jecleen laqabka uma jecleen baa layidhi liannahu laba shay kama hadduu dami yahay waaba iska macruuf waxba lagugu ceebeynayo walaa tanaabazuu bilalqaabi bisa lismu lfusuuq ba ilaahi oo qofkii laqab uusan ogoleen in lagu magacaabo fi xaali xuduurihi wagaybatihi jalaa-izu sharcan ila ida tacadara macrifatu watawaqafat calaa dalika maslaxa sharciya way banaan tahay horyaan soo sheegnay meelaha inay kiibada ku banaan tahay qeyb ka tahay ayb midda kale hadduu madxi yahayna nooc min alguruur inuu kugu dhaliyaa dhici karto marka laqabka hadday ceeb tahayna oo caay tahayna hadday amaan ammaan tahayne iyadana dhibkeeda ay leedaho dadka qaarkeed waxa weya wa ana saaimu ninkii yihi oo kalowa ninkaan sida u dukanaa fiiriyaa layidhi markaasuu kadaa soo fiiriyaa layidhi <laughs> wa ana aydan saaim yani dukashada waxaa ii wehelisay waaba sii soomanaydi marka dadaa saas ahaa jiro oo dicaaf ah ninka lagu kalsoon yahay maasi ay mushkila ayb waman yudkaru macahum wa fiiha katratun wman laa waman laa yacrifuhaa yuushiku an yadunahaa asaami waan yajcala man dukira smihi fii mawdicin wa bilaqabihi fii mawdicin shaksayni kama tufiqa likathiiri minman alafa ayb marka wuxuu leeyahay macrifatu alqaabi lmuxadisiina yuu ubaab yahay iyo waman yudkaru macahu muxadisiinta asal u ah inan ka hadla buuri laakin dad kaloo ahlu tahasu ahlufuqahaa usuul inan ku daro waa dhici kartaa laakin maadaama baabu riwaaya lagu jira muxadisiinta asalku ah wa fiiha kahratun way badan yihiin alqaabta oo muxadisiinta ay wax la koobi kara ma ah waman laa yacrifuhaa ninkii alqaabtooda garanaynin yuushiku wuxuu ku dhow yahay an yadunaha alqaabta inuu maray asaami magacyaal wa an yajcala inuu ka yeelo man dukira man dukira bismihi magaciisa ninkii lagu sheego fii mawdicin wa bilaqabihina fii mawdicin lagu sheego shaksayni inuu ka yeelo kama itafaqa sidii macnaha u dhacday oo u waafaqday likaiirin dad badan oo miman alafa dad badan oo taraajum ruwaad ka alifeen iyo ninkii magiciisana markii la gaarayna nin gooni ay ka dhigeen kunyadiisi markay gaarayna nin kale ay ka dhigeen bmacnaa anahum tarjamuu lishaks waaxid fi makaaneyn fi makaani ismihi jacaluuhu rajula aakar wa fi makaani ismihi wa hada qala an yaslama minhu ila xufaad اkibaar wa miman صanafahaa waxaa kamid e abu bakri axmed bnu cabdالرaحman الshiraazi alxaafid uma abulfadl ibn اlfalki alxaafid ibnu صlax in badan oo kasoo guuriya wahiy tanqasimu alqaabtu waxay u qeybsantaa ilaa maa yajuuzu tacriifu bihi raawiga wax lagu tacriifiye ay banaan tahay wa huwa maa laa yakrahu lmulaqabu ninka log loogu magac daray wuxuusan nacaynin in loog in lagu sheego waa banaantah o lagu tacriifiye wa ilaa maa laa yajuuzu waxaan banaanayn wa huwa maa yakrahuhu lmulaqabu ninkii loogu naanayskaas loogu magac daray wuxuu nacay ma banaano wa hada anmuudajun minha mukhtaar anmudaju mithaal weya oo minhaa kamida mukhtaarun la doortay macnaha kulligeed ma wada aha ayb maala hadda fiiri asidiiq alfaaruq eh, dunuurayn yani khulafaa raashidiin alqaabtooda kamid lannahu yushciru bimadhin asidiiq eh, alfaaruq maxaan ku iraha dunuurayn kulli waxaas dhan alqaab tshcr tushcir bmadx ruwina can cabdالغني بn سعيid alxaafظ الmصrي weyaan anahu qaala rajulaani jaliilaani lazimahumaa laqabaani qabixaani laba nin oo fiican anaa neshxun ku aadi buuri laqabaani rajulaani jaliilaan lazimahumaa laqabaani qabixan minhumaa labadooda waa maxay mucaawiyat bn cabdilkarim addaal addaal aloo yaqaana daal waxaan waaye markii la fiiriyo nin dhunsanoo ilaahay diintiisa ka dhunsanaa loo malayna markaasaani wa inamaa dalla fii ariiqi maka maka jidkeedu ka dhumay markaasaa daal loogu magac daray marka hadhow waxay maqanaysaa markeed aad tiri addaal inaad tafsiirisid xataa laa yudana bihi suu-an oo tira daal waxa weeyaan ma aha in rajul min adalaal ma aha laakinahu daalun can ariiq inaad tirahdid ayib wa cabdullaahi bnu muxamed addaciif fi baab اxadiid daciif hadii lasoo sheegay waxaa lagu maalaynaya calaa cagsi ish ahiqa wa inamaa kaana daciifa fi jismihi la fi xadiidi tabartiisa yarayd qultu waxaan idhi bu uri musanifka wathaalithun ay leeyihiin oo laqab xum asnia wahuwa caarimun abu nucmaan moxamed bn lfadl asadusi wa kaana cabda saalixan baciida min alcaraam acraam fasaad marka wuxuu leeyahay macaarim baana loo yaqaana ayb wazacama abu xaatim ibnu xibaan anahu qiila lahu adaciif waxaa loo yiri liitqaanihi wadabtihi yani waxaa wey difaacan canhu carabtaa waxay ku magacaawdaa tafaa-ulan alashyaa bicagsi madluulaatiha ninka markii la qaniino maxaa lagu magacaabi jira saliim ninka oo indhaha laale abu basiir alaleeyahay marka min hada albaab yo ibnu xibaan lakin waxaa rabaa wixii naqli in la keeno dadka soo naqlisa ki ijtihaad ma anficayso waxaa kamid a gundar laqbu محamed بn jacfar albصri abu bakri وsababhu ma ruwinaahu ana bna jurayj qadima albصrata faxadaثahum bxadiiثi can xasan الbصri iyo ka warama faankaruuhu عalayhi washagabuu waأkhara محamed bnu jacfar min الshagb عalayh aad ugu qayli faqaala lahu skut ya gundar waahlu lxijaaz yusamuuna almushagiba gundara nin oo macnaha qaayli badan baata macnaha riwaayadaasa madcuunun ah mumkin ana ibna jurayj araada an yudalisa can ilxasan wayansibahu bima lam yasmac minhu marka almuxadithuun fatinu kayfa samicta min ayna man xadahaka can ilxasan albasri sidii baa yaa lagu bilaabay in lagu qaayli markaasuu yiri uskud yaa gundar bimacnaa yaa mushaaqib ay lamid tahay uma kaana bacdahu hanaadira gundar buu noo jamciyey walaa adun an hada yuujad lahu min aluqati kul minhm yulaqbu bgundar minhm waxaa kamid md mxamed bn jacfar arazi abulxusein gundaraa loogu magac daray warawa rawaa can abi xaatim arazi wa gayrihi wa minhm waxaa kamid mحamed بn jacfar abu bakri albغdadi gundar alxaafid الjawal xadaثa canhu abu nuعaym alxaafid غayruh wa minhu mحamed بn jacfar ibn duraan albغdadi abu طayb rawى can abi khaliifat اljumxi saaxib taarikh wغayrih waakharuuna kale ay leeyihiin luqibuu bidalika miman laysa bmحamed bn jacfar waxaa la yaab le in waxaan umalaynaya mحamed bn jacfar markii la arkabo kan hore waxa weeyaan waa waxa weeyaan waa tilmiidi shucb ah marka ninkii maxamed ibn jacfar la yidhaahdo magaci baa ilan kii baa gundar loo raaci jiray kana way iska raaciyeen maxamed ibn jacfar gundar gundar gundar sidaas oo kale waxaa kamid a ah buu uri haddeenan gunjaar laqabu ciisa ibni muusa ataymi abi axmed albukaari mutaqadimu xadatha can maliki wa thawri wagayrihim abuu ka waramay macnaha u tilmiid u ahaay luqiba bianjaar gunjaar b lixumrati wajnatay labadiisaan dhafoor yaa gaduudneed marka gunjar luqada saasaa lagu yihaha buu leeyay wa gunjaar aakaru mutaahir bay leeyihiin mid kale oo gunjaar la yihahdo wahwa abu cabdillaahi muxamed bnu axmed albukhaari alxaafid saaxibu taarikh bukhaara maata sanata na ithnatay cashrata wa arbacmia waa dambeya waxaa kamida ah saaciqa huwa abu yaxya mحamed بn cabdالرaحيm alxaafiظ rawىa canhu الbخarي وغayruhu qala abu عaliyi alxaafiظ inamaa luqiba saaciqa lxifdihi saaciqada waxaa weyaan waa bahashaas oo biraqda soomaaliya ay tiraahdo lxifdihi washidati mudaakarati wamuطaalabatihi ninkii wax sheegaba inteed ka keentay muطaalaba saasu min ayna laka hada wama daliiluka wakayfa tuhbitu waman sabqaka fiih taas oo kale shabaab ah, haddana kamid eh, laqbu khaliifat bni khayaad alcusfuri saaxibu taarikh samica gundaran wagayrahu yani shabaab waxaa laga yaaba asigoo duq ah inuu sidii shabaabnimada u muuqday in lagu magac dar allahu aclam waxaa kamid eh, haddana zunayj binuuni waljimi laqbu abi gasaan maxamed ibni camrin alasbahani alraazi rawaa canhu muslim wagayruhu zunaj a la yihahda hal huwa tasgiiru zinjin dadka madmadow ya ay zinji yihahdaan dadka fulan azinji wa rustahu laqabu cabdiraxmaan bni camrin asbihani yay ay u tahay sunay sunayd laqabu laqabu xusein ibni daawuud almasisi saaxibu tafsir rawaa canhu abu zurcata wa abu xaatim alxaafidani wagayruhuma bundar laqbu mحamed bni bashaar albصri rawaa canhu الbخaarي وmslim والnaas qaala bn اlfalki inama luqiba bhada lأnnahu kana bundar الxadiiث yani lacalahu qamar oo kale in inu inuu yahay aa dhici karto ma ma aan raadin qays tamam qaysar laqbu abin abinadri hashim bn qasim almacruuf rawaa canhu axmed bnu xambal wagayruhu alakfash laqbu jamaacatin yuu u yahay minhm axmed bn cimraan albصri annaxwi mتqdim rawى can زayd bn الxubaab wغayrihi walahu غarيb الmuwaطع nin horow wfi nawi wafi الnaxwiyiina akaafish baa ku jirto jamcu akfash akaafish akaafishna oo la dhihi karo ثalaaثaة mashhuruuna akbarhm abوlkhaطاab cabdالxamid bn cabdالmajid whuwa اladي dakara sibaweyhi fi kitaabihi akfash ayb wالthanي سعيد بن مسعد أبو الحسن الذي يروى عنه kitaabu sibaweyhi wahuwa saaxibuh yani sibawey kitaabkii markuu alifay ninka kasoo naqli waay wthalitثu abulxasan caliy bnu sulayman saaxibu abawey alcabaas الnaxwiyeyni أحmed bn yaحyى almulaqb bthaclb ومحamed bn yazيid almulaqb bmubarad labadaas uu saaxib la yahay yaa akfash la yihahda ayb murabaca haddana kamida magacyaashii oo alqaabti bifatxi lba mushadada huwa mحamed بn ibrahim alxaafid الbغdadi jazra yaa kamid oo laqb صالح بn mحamed albغdadi jazra a loo yaqaano alxaafid luqiba bdalika min أجli أnahu samca min bعض الshuyuخ ma ruwiya can cabdالlahi bni bsri anahu kana yarqى bkrza faصxafaha waqaala jazra biljimi fadahabat caleyh ayib kharazada waxa weyaan sida tusbax waxyaalaha la tiriyo o kalea la yidhah laakiin hadeertaan asigii markuu taxriifkii sameeyey yaa loogu magac daray wixii uu ku magacaabay wa kaana dariifan lahu nawaadir tuxka saalix jazara wax badan ou leeyahay waxyaalaha laga sheega waxaa kamid ah, intuu casal cabay xalooshaa laga hayay markaasi calooshi sii socotay markaa wasala bihi min alfakaa inuu nabiga wuxuu madaxa iigili arag buuri malab ah, calooshi u daawo yiri markaan cunana waa iiga daray bu cubayd alcijlu yaa kamidi eh, haddana laqabu abi cabdillaahi alxuseyn ibn maxamed ibn xaakim albaqdaadi alxaafid cijli waa macruuf kalija yaa kamid eh, haddana alqaabti huwa muxamed ibnu saalix albaqdaadi alxaafid maa gamahu yaa haddana kamid eh, alqaabti bilafdi nafyi lilficli lgami ama oo ficil ahay nafyi ka dhigmaa amahu ama ninkaan looma magac daray waxa weyaan laqabkiisa maa amahu huwa laqb calaan ibn cabdisamad wa huwa caliy bn xasan ibn cabdisamad albagdaadi alxaafid wayujmacu fiihi bayna laqabayni fayuqaalu calaan maa amahu alaisuu daraab waxaan umalaynaa ninkaas magaciisa magac karo uu kaga shabaxmaa dad inay jiro wa haؤulaaءi الbغdaadiyuun الخamسة ruwina ana yaحya bna macin huwa huwa man laqbhm saas mi ah huwa laqbhm huwa laqbhm huwa man <laughs> laqbhm saasay ku fiican tahay wahm min kibaari أصxaabihi wa xufaad الxadiiث marka asigaa talaamidiisa magacyaal u baxbaxsan laqabyaal sajaada almashhuur huwa alxasan ibn mحamed samica wakiica wagayrahu waxaa kamida mishda mishkadana wa macnaahu bilfarisiya xabat lmiski aw wacaa lmiski mishkadana laqab waxay u tahay cabdullaahi laqbu cabdillaahi bni cumar ibni mحamed ibni aban muطayan waabana soo maray bifatxi ilyaai laqbu abi jacfar alxadrami khaaطabaha bidalika abu nucaym alfadl bnu dukayn faluqiba bihima muطayan ninkaas abulfadli oo ninkii aad taqiinin oo lacagta ku qaadi jiray xadiidka markuu akrinay yaa ninkan kula magacaabay sidaas marka labadoodii bay ay laqab u noqotay cabdaan haddana kamid laqb ljamaacatin akbarhm cabdullahi bn cuثmaan almarwazi saaxibu ibn اmubaarak waraawiyatihi saaxib ibn mubaarak waraawiyatuhu dhe raawi iyo raawiya waa kala duwan tahay labadaas kale ogow fi baab alxadiid raawi fulan haddii lagu yihahdo mujarad waa tilmiid wa raawiya haddii lagu yihahdo huwa aladii naqla cilmahu liman bacdahu kutubtiisii wixiisii dhanaa hadda ninkii bukaari kitaabka saxiix ka warinayo lama dhaha yarwi can lbukaari inamaa raawiyatuhu lianahu naqla saxiixahu ilaa gayrihi marka raawiya taas wa ruwina can mحamed bni طاhir almaqdasi anahu inama qiila lahu cabdan lnahu liana kunyatahu abu cabdالraحman yay ahayd wasmuhuna cabdullahi faاجtamaca fi kunyatihi wasmihi alcabdani saasaa marka cabdaan looguma wahada laa yaصixu bal dalika min تغyiiri alcaamati lilasami wa kasrihim waxa weeyaan cabdaan saas lagama keennu kuleeya laakiin caamada magacyaal iska soo gaabsato yaa keentay buu leey saas in loogu magacaabo bal dalika min taqliil caama lilasaami wakasri ma fi zamani sikar musama markuu wiilka yar yahay magaciisa o dhan waa lasoo gaabina ilaa yawmina haada magacyaal badan bay soomaalida ay tiraan oo mathalan eh, maxaa kamid ah eh. khadij maaa la yihaha jija kabira ayb sidaas oo kale wa aw naxwi dalika magacyaal badana xasuusta waa iga wadan dhumna kamaa qaaluu fi cali fi caliyin ay callaan ay yihaahdeen maka cali callaan carabtaa saas u taqaana laakin anaga ma soo gaabana cali wa fi axmed bni yuusuf asalami aw asulami wغayrihi xamdan a ah, layihahda axmed baa xamdan wa fi wahb bni baqiya wahban ilى akirih marka xamdanna waxay ka timid cabdllahi bu ahaa cabdan sidaasay ka timid si wahb wahban ay ku magacaabay wallahu aclam salى اllahu wslm alى